ama awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mimaa camilat aydiina ancaaman waxay gacmihanu abuureen marka la jamciyo kama hor imaanayso oo laleeyahay ilaahay laba gacmood wax ka badan uu lama oranaayo oo awalan mararka qaarkood tasniyaha waa oo mutanaa jamci waa laga dhigi karaa faqad quluubukuma waxaa kaloo dhici karta marka in loo jeedo nisbat alcamal ila allah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 ilahay nabadeeduu sheegtay taliiqu bijalaalihi naxnu laa nucaqiluhaa walaa nushabihuhaa intaas ka badan qofkii yidhaahda waxa weeye maaragtay hada ayuu goorta la galay marka wuxuu yidhi shiikhu sabxada waxaan joognaa alaaa wasabciine wa mima yushbihu hada alqowla qowlkii hadda lasoo dhaafay waxaa shabaha oo nusuus fasiran ayagu intay macno faasida kala badhex baxeen ayay waxay yidhahdeen nasku macnaha faasidka oo ha la ta'wiilin macnaha nasku tusinaysana macno faasidamaan waa macno saxiix oo sida bayna asbucayni min asaabic araxmaan sax qalbigu bayna asbucayni waayo ilaah ku tasarufa macnaheeduna maa bayna asbucin iyo faraha alle inay adiga qalbiga ku dhex jiraan luuqada laga fahmayo haadaa bayna yaday haddaa tiraahdi waxaa gacanta saa ugu haysa lagama fahmaayo marka kaasoo kale waxaa lamid a an yujcala lafdu lafdi oo maaragtay sifaatka alla kamida in laga dhigo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 safxada tisca wa sitiin sadarka koow laba saddex afar shan lix sadarka lixaad walaakina asalafa walaimata lam yakunuu yusamuuna xoogaa mabni lilmajhuur afka noga dafa yusamo laakiin lam yakunuu ma isana yusamuuna kuwii ku magacaaba hada kan daahiran kuwii ku magacaaba marka intaas inoogu noqdo bis nacam kamaa qiila fii qowlihi sidii lagu yidhi oo bishr marisi iyo raggi jahmiyada ahaa iyo wixii ku raacaa yidhiyo fii qowli tacaala oo ah markii shaydaan alle ou la khidaabayo oo aadam u sujuudi waayey maa manacaka maxaa kaa reebay an tasjuda inaad sujuudid limaa khalaqtu waxaan abuuray anigu aan abuuro biyadaya gacmaheyga marka taksiiskooniya ku tusinaysaa fa qiila markaa waxaa la yidhi yaa oranaya jahmiyadii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 kan waxaa la ixtimaali kartaa midda dambe macna alla wuxuu abuuray in loola jeedo oo kaa'inaadka kalo alla u abuuray laakiin aadam khaasiyo inay taa alla labadiisa gacmood inuu ku abuuray nacam fa haadaa laysa mila haadaa lamid ma ahaanin isku baabna ma aha liannahu hunaa meeshaan adaafa alficla ila alaydi aydii oo jamaca u nisbeeyey ilaahayna laba gacmood buu leeyahy ee marka aydiyada la nisbaynayo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 waxa weeye maaragtay oo quluubtii eh, laba qalbi ahayn soo maaha waa la jamciyey fa ka qowlii waxay noqotay tajrii biacyunina wa haadaa fi ljamci waq marka la jamciyo nadiira qowlii biyadihi lmulku marka jamaca iyo mufradka waxa weeye waa isu dhodhow yihiin oo mufradka haddii la idaafeeyo laftiisa jamaca u keena imaam shaafici risaalada xataa ku taqriirina oo haadaa jundu haddii la yidhaahdo hal askar laga qaadan maayo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 aw mudmiran khalaqtu in la yidhaahdo wata tana marna bisiiqat ljamc eh, oo ah maaragtay tacdiim innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan oo kale wa amhaalu dalik walaa yadkuru ma sheego nafsahu bisiiqati taniyati faqat ilahay asaga daatiis markuu iska sheekaynaayo taniya ma isu sheegayo sababta ilahay taniya maaha waa hal wey subxaana wa tacaala lianna siiqata aljamci taqtadi taciima aladii yastaxiqu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 oo kitaabka intaa taqaanina akris inta kalena aad meel u dhigtid hadha waxaa dhici karta meelo kale inaad ka akristo ama dad kaloo shiikhaan ku akrinaa ka qob ku akrinayaan laakiin kitaabkii meel ka mida ah igu xuslaatay ama shiikii faqradaan xalli waay ama kelimadaan kitaabkanana iska dhiga waxaway waa caqlige abyaad ibnu maalik oo dee lagu wardiyo ma garat carabtu markay sharxanayaan bay qaarkood oo maarata yani mimaan macnaahu laysa muxasanan beytkii ku jira iyo ma isku dhibaan macnaha unbay kasoo qaataan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 ninkii rasuulka la mufaawadoona awat eh, lxudaybiya maaratay suhayl ibnu camar muu ahaa marka markuu abubakr u yidhi untus badar laat intau dhahay waa cararaysaa asuriyaa waay waa abubakar lowlaa yadun laka cindii maarata jaazaytukaha la ajabtu marka yadda bimacnaa nicma uga jeeda ama mahmahan ay yidhaahdaan yadaaka oo kataa wafuuka nafaq eh? adaa shaygaan xirxiray ama maaragtay yani afkaagaana afuufay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 ama khalqi xataa caama oo khalqiga makhluuqaadkaoo kalena ma ma dhacayse waxaweeye waa maaragtay khaas ah ayuu marka sunnadia marka dhagaha looga raaca sheikh alislaam iyo culummada aad qur-aanka u taqaaniyo iyo imaam shaafici waxay sameeyeen qur-aanka markay adiladiisa ay muujiyaan oo qofka ay ka raayaan markaasaa sunnada mayta garaac lagu sameeya marka xujadkiisa lagu baabiiya oo macnaha qur-aankay aad u fahamsan yihiin qur-aanka adiladiisa marka qofka lagu burburiyo meel u baxsado oo waayo markaa raacda reeb sunnadaa marka lagu burburiyo qofka haddaa siuu qur-aanka aan fahamsanayn oo aayadihi markaas cumuumka uu ku jiro sunnadiioo cad haddii uu qaato waa kaas laakiin ninka qur-aanka aad macaaniisu baabahsan yahay marka horeba qofka qur-aankuba ku dilaaba maa markuu mayd ka dhigo oo sunadiina usii dabadhiga si uuna weligiisba xujada uga soo noqon marka markii horta qur-aankii markii meel bannaan xidaa laga dhigay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 riwaayad shimaal ka caddaynaysaa jirta fii saxiixi muslim laakiin waxaa ku jira nin la yidhaahdo cumar ibni xamzata ibni cabdillaahi marka ninkaasina kolley daciif waay marka riwaayaad kaloo marka oo maaragtay ay ka hor imaanaysa marka culimmadu shuhuuday ku xukumeen ama nakaara labadaas dhun baa lagu xukumi karaa nacam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 madhabka salafkiis waa in la sugo daahirka lagu socodsiiyo daahirkaasina tashbiih ma ku tusinaya wa nafyu lkayfiyati watashbiihi canha imaam shaaficina waxau dhahay alqur'aanu carabiyuun qur-aanku waa carabi walaxkaamu calaa daahiriha axkaamtuna waa daahirkeeda axkaam markaan muxuu ujeedaa wax alla wixii xuguma ku tusinayo axkaam marna waxaa la yidhahdaa cala isilaaxi lfiqhi aladila sharciya eh? maanta ma arkaysaa eh,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 bayna almutamaileyn ama jamci bayn almutafariqayn qofka sunnigaa salafiga agtiisa ma yaqaano arrintiiba marka oo hadda qaacidadii ayuu tadbiiqinaa oo qoladii baabka si fiican u qaadata hadalkeeda soo u wanaagsan yahay iyo madhabkooda qoladii wax jacjacburisana sida hadalkeeda u qaabdarnaanayo wain kaana marka halkan faqradaas hore ilaa laga bilaabo safxada kale sadarka saddexaad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 wakadalika lama tafaquu markay isku waafaqeen calaa anahu xayun inuu nool yahay xaqiiqatan dhab ahaan caalimun ou caalim yahay xaqiiqatan dhab ahaan qaadirun ou qaadir yahay xaqiiqatan dhab ahaan lam yakun muraaduhum muraadkoodu ma ahayn anahu asagu mitlu lmakhluuqi inuu yahay alladii huwa allihii xayun xay ahaa xaliimun qadiirun ahaa alladii makhluuqeedha huwa asaguba xayun lagu sifeeya xaliimun qadiir inuusan maanta ma arkaysaa aysan isku maalaynin oo cilmiga alle iyo qudaradiisana waati u munaasaba makhluuqan waa mid dacfigood u munaasaba fakadalika idaa qaaluu fii qowli hadday yidhahdaan yuxibuhum alla wuu jecel muminiinta oo yuxibuuna way jecel yihiin radia allaahu canhum ilaahay raalib bou ka noqday waraduu canhum iyaguna raali bay ka noqdeen iyo wa uma stawaa wuu ka sara maray cala carshi hadday maanta ma arkaysaa ah, carshuu ka sara maray haddii ay yidhaahdaan haddii macnaha ay saas yidhaahdaan fakadalika idaa qaaluu fii qowli hadday yidhahdaan anahu calaa daahirihi waa sida naska ka muuqata lam yaqtadi dalika sababto hadhow maaragtay mutakalimiinta ashaaciriya muctasila ayaa waxay rabaan oo ilzaaminayaan haddaad ilaahay rido iyo xubi aad u sugto xuban ka xubi naas oo ridan ka rida naas u sugtay ama istiwaa ka istiwaa naas marka wuxuu ku le adig maxaa i laaziminaya aniga laazim aha ma garan adin baa jeebka kala yimide wahmigaage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 ahlulxadiidkiina halkaasay mutakalimiin iyo jaamidun ku hayaan marka meel isugu beeray ah, calaqal qola uun ceebta maaratay e, ka taga fain kaana almustamicu midka maqlaaya nusuusta oo markaa ashcarigaa laga wadaa yadunnu hadduu u malaynayo ana daahira nusuusi daahirka nusuusta tumaahilu inay lamid noqonayso sifaat almakhluuqiina makhluuqiinta ay lamid noqonayso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 lam yakun lahu uma sugnaa nafyu hada aahir daahirkan inuu anfiyo oo qayb sifaat kamid ka anfiyo hadhow maaha hadhow inuu yidhaahdo cilmigana daahirkaa loo jeedaa cilmigu maarata daahirkaa loo jeedaa muraada tashbiihna ma ku isawaha markii la yidhahdana tashbiiha ku tusinaayo waxaa leeya waa tanaaqud waay nacam wain kaana yactaqidu hadduu ictiqaadinayo ana daahirahaa aahirkeeda ha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 fayakunu lkalaamu fi ljamiici waaxidan hadalka wuxuu noqonayaa dhammaan marka inaad dariiq raacatid inaad tidhaahdi daahirku muraad maahan tashbiiha ka dhalana oo sifaadkao dhan aad wada diidid maca toddobada inaad tidhahdi daahirku waa muraad calaa maa yaliiqu bijalaalihi oo marka sifaadkao dhan markaa ihbaatisa calaa maa yaliiqu bijalaalihi wax tafriiqa nas iyo caqli midna ku tusinaayo shiiku markaasuu amilo ku cadeeyo wuxuu yidhi wa bayaanu haada arrintan waxaa sii cadaynaysa ana sifaatana anaka sifaat ifaatina leh sifaatinaa sifaatkeena haddaan bini aadam dhahay minhaa waxaa ka mida maahi acyaanu wax cayn loo jeedo oo ajsaamu jismia oo wejigaan iyo gacmahan oo kale waayo abcaadu lana waa xibno annaga qaybo naga mida ah kalwajhi walyadayni wa minhaa waxaa ka mida maa huwa macaanin wa acraab wax macno iyo sifo ah acraab waxaa sifadii uga jeedaa wahiya qaa'imatun bina waana maanta ma arkaysaa nagu qumtaa oo macnaa anagay nagu dhex jirtaa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 daahirkaas looma jeedo ma aysan dhihin lianna mafhuuma dalika fii xaqi mili mafhuumina sababta aan u leeyihiin hayru maanta ma arkaysa muraada u leeyihiin macnaha waxa laga fahmaayo oo alla xaqiisa annaga waxa xaqee laga fahmaayaa saa ay ictiqaadsan yihiin uma aysan dhihin sababtoo saa macquul ma aha kama fahmaayaan waxa sifaatka alle xaqiisa laga fahmaayo in xaqeena laga fahmaayo saa darteed ma aysan dhihin hayru muraadina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 faidaa kaanad marka haddii ay tahay nafsuhu lmuqadasa nafsadiisa oo daatadiisa laysad aysan lamideeda mila dawaati lmakhluuqiina makhluuqa daatadooda iyo nafsadooda fa sifaatkiisu ka bay la tahay laysad mid ma ahan mila sifaati lmakhluuqiina makhluuqaadka sifadooda nacam ya aysa la yuji dalika an yakuuna daahiruhu غير مراد صح غير نعم لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهوم في حقنا بل صفة الموصوف تناسبه فإذا كانت هدي أيتي نفسه المقدسة ليست هديسا أهين مثل ذوات المخلوقين فصفاته صفات في سنة كذاته وهي مثل صفات المخلوقين مد معها صفة المخلوق إليه sifada makhluuqa marka loo sifaynayo haddii lacalla loo sifeeyo ka nisbati sifati alkhaaliqi ilayh nacam haa yacni sifada oo makhluuqa loo nisbeeyo ka nisbati sifati alkhaaliqi ilayh nacam yacni markaad sifada aad makhluuqa u sifaydo nacam allana markaad tiisa u nisbeydo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 hadday mid yidhahdo waxaan u inaad maaragtay gaaladii aad ka hadlaysid qof walba afku dharbaaxyo uga dhufanayo sababtoo ah dee gaal iyo saxaaba maxaa isku meel keena walilahi almatalul aclaa iyadoo khaaliq laga hadlaayo inaad sifo makhluuq meesha keensato waa shaydaanima maxaaba keena khaaliqaaba laga hadlaa ma garan marka macnaha inay dembi tahay saasaa ka dar makhluuqa dhexdiisaan laga dareema qof wanaagsan adoo ka hadlaan mood wallahi qof xunaad ka hadlayso tuugaan u malaynaa haddaad tidhaahda ruux idin darantaa lagu leeyahay marka iyadoo khaaliq laga hadlaayo maxaa makhluuq iyo sifaadkiisa meesha keena marka waa jariimo wey nacam kownuu ahaanshihiisoo matala ou matalay maa fahimahu wuxuu ka fahmay min annusuusi bisifaati lmakhluuqiin wadanna wuxuuna u maleeyey ana madluula nusuusi huwa tamhiil nusuustu waxay sifaatka alla ka tusaba inay tamhiil tahay marka adeer waa gar darantaa lagu leeyahay wathaani labaadna anahu id jacala dalika markii ou idaa jacala daalika markuu ka yeelay huwa mafhuumahaa waxa laga fahmaayey huwa id jacala daalika markuu ka yeelay huwa mafhuumahaa wixii laga fahmaayey oo wacadalahu markaas ou cadilay baqiyatu nusuusi nusuusi waxay ahaatay mucadalatan ku la cadilay oo camaa dallat calayhi waxay ku tusinayso min ihbaati sifaati sifaatkii in la sugo ah allaa'iqati billaahi ilaahay u cunantamay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 ayr alxaqi dana aljaahiliya kuwaasuu soo gelaya xaysu danna markuu u maleeyey ana aladii yufhamu kan laga fahmaayo min kalaami huwa tamhiilu lbaatilu ou yahay jawaabta waa halkaas waay anahu id jacala dalika huwa mafhuumaha baqiyatu nusuusu mucadalatan fayabqa maca jinaayatiha cawadanihi qad cadala waa kaas halkaas jawaabteeda fayabqa maca jinaayatiha cala nasi cala nusuusi qad cadala inuu baabiyey maa awdaca allahu ilaahay wuxuu dhagax dhigay warasuuluhu rasuulkiisa fii kalaamimaa kalaamkooda oo min ihbaati sifaat illaahi sifo ilaahay loo sugo sifaatka iyo walmacaani lilaahiya iyo macaanida alle maanta ma arkaysaa oo alle subxaana wa tacaala ku tusinayso allaa'iqati bijalaali illaahi um u cunantanba alla cadamadii subxaana wa tacaala marka asagii qaadicu dariiqou noqday ilaahay iyo rasuulkiisana fasaaxumuu ku tuhmay haddana sifaatkii macaanida badnaa oo quruxda badnaa oo ilaahay in lagu barta ahayd oo in lagu aqoonsado alla jalaalkiisa ku iyuu meesha ka baabi'iyey walidaalika mucadilada laa yartaaxuuna lisifaat illah marad ay ku tahay baynamaa qofka muminka bal hadda kitaabkan qofka ilaahay wax ka fahamsiiyey oo si u barta ha isu fiiriya bal siduu qur-aanka ugu raaxaysanaya markuu aayatul kursi akrinaayo iyo aakhir maaragtay suurat alxashr iyo markaad akrinaysa bal fiiri madhabka itbaatka culimmadu markay ka hadlayaan dooqa iyo macaanka alla cadaamadiisa aada dareemaysid oo sifaatkiisa aad alla ku caabudaysid man axsaaha dakhala aljanna iyo dadka sifaatka alle cudur ay ku yihiin bal fiiri sababtoo macaanidii cadamada alla ku tusinaya subxaana wa tacaala ama ku rajayn laheed ama uga cabso laheed mase ku jeclaan laheed mase ku caabudi lahayd ma garatad ku baryi laheed ugu tawasuli lahayd ayuu gaab kaa saaro sifoo dhan aad ka caranaysaa marka inaad marka ila cadam oo marka dambe ku gaarsiinaa marka meel ilaah meel uu jiro iyo waxwii aada noqon iyo sifaat uu leeyahay soo ma marka cayr bay noqdeen marka sifaatkii alla subxaana wa tacaala iyo macaanka ilaahiy oo dhan wixii ugu fiicnaa alla macrifadiisii iyo iimaankiisii oo asmaaulxusna lagu aqoonsado ayay xayr ku noqdeen marka nimanka dadka waa cayrtaynayaan cayr rasmiyana waa taas wey qul idcu llaha idcu raxmaan ayamaa tadcu falahu lasmaau lxusnaa soo maaha marka asmaa lxusnaa iyo sifaatu nuucu kaa ceebtaynaya marka cayri marka ka xun ma jirto alla iska ilaaliya marka cibaaradan xoogaan ku celino wathaani anahu idaa jacala dalika markuu ka dhigay oo tamhiilkaas huwa mafhuumaha waxa laga fahmaayo sifaatkii wa cadalahu marka baqiyat nusuusi waxay noqotay ay kusoo hartay mucadalatun ti lagu cadilay camaa dalad caleyh waxay kutusay oo min ibaati ifaati ifaatkii sugitaankiisii allaa'iqati bilaahi alla u munaasaba fa wuxuu noqonayaa ninkii maca jinaayatii asagoo dembi ka galay cala nusuusi nusuusi wadannahi sayid iyo maladiisa xun alladii dannahu billahi warasuulih qofka alaya rasuulkiisa mala xun u qaadana waa danna aljaahiliya inkaara ku dhacday xayu danna jawaabta weli lama gaar laakiin intan waa jumla muxtarida xaysu danna goortuu maleeyey sababto dan husay oo fasira oo ana aladii yufhamu min kalaamihima huwa tamhiilu lbaatilu inay tahay taa ilaahay rasuulkiisa loo maleeyana waa kufri waay walciyaadu billah markaas maca jinaay asagoo nusuustii jinaayo ka galay ayuu wuxuu noqonayaa fa yabqada sawaabteedii waaye qad cadala inuu haleeyo baaba uu kasoo saaray cayr uu ka dhigay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 waa jariimo midda ugu weyn waay taxsibuunahu hayinan wahuwa cinda allahi cadiim qof cildigiis oo laga hadlo ayuu ilaahay waxau dhahay taxsibuuna hayinan wahuwa cinda allahi cadiim qof ilaahay subxaana wa sifaatkiisa iyo baatil uga hadlo maxaa u malaynaysa ida kaana alkalaamu albaatil fii xaqi innaas bi hadihi almathaaba eh, arrintan ani dad waxay u malaynayaan taawiilka cayaar cayaaray u malaynaya walidaalika haddii aad maaragtay ibnuqayim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 macduumaadka lagu shabahana waa diin oo waxa waa kitaabkii xaqa ahaa qofkii qur-aanka iyo sunnada daahirkiisugana waxaa lagu leeya waa kufri saabay ugu taalla maalin kasta ku wardinayaan marka baabkaan iska fiiriya saaad u haysataan maaha xaqaa loo soo jeesto ilahay xaqaa lagu soo athaaliu kan saddexaad anahu yanfi wuxuu anfinayaa tilka sifaati sifaatka can illaahi biqayri cilmin ayuu ka anfinayaa fayakuunu wuxuu noqonayaa mucadilan ku haleeyey limaa yastaxiqu rabu rabbigu waxuu muto tacaala kor noqoy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 liajli hada tamhiil ayuu tacdiil u sameeyey marka fayakuunu wuxuu noqonaa mulxidan kuu leexiyey oo mulxid ku ah oo wejkii ka leexiyey fii asmaadii alle iyagu aayaatii aayaadkoola wejhigii oo ammaanta iyo kutuunaysa ka leexiyo wej kaloo baasoo maaragtay ayuu marka u leexiyey mithaalu dalika halkaasa noo jooga